shar rabiic alawal kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam kitaabu lbuyuuc ayaa gabagaba kusii dhow insha allahu tabaaraka watacala habeen dambe dhawaado ayaan rajayn doonaa amaan rajaynayna insha allah waa baabkii sagaashanaad baabu beyci اlkhamri baabu beyci اlkhamri khamro in la iibiyo oo laga ganacsada ayuu baabkan uu baab yahay weeyaan baabu beyci اlkhamri khamro in la beeciyo oo la iibiyo ayuu baabkan u baab yahay khamrada waxaa la yihahdaa kullu maa khaamara alcaqlu fa huwa khamrun wax kasta oo maandooriye ah oo qofka madaxiisa dooriye waa khamro amaba wax la dhuuqa ha noqdeena ama wax la caba ha noqdeena ama wax la ursada ha noqdeena ama wax laisku dura ha noqdeena nooc kastoo yihiin wax kasta oo maskaxda ibni aadamka dooriyo waxa waxaa la yidhaha khamro ayaa la yidhahdaa laakiin asal ahaan waxaa laga sameeyaa cinabka iyo eh, shaciirta baasha loo yaqaano amaba qamadiga iyo timirta iyo malabka waxyaabahaas ayaa u bannaan jiray haddeertaan laftirkeeda waxyaabaha aadka looga sameey waxaa ka mid a cinabka waxyaabaha caalamka haddaba ugu caansan oo khamrada laga sameeyo cinabka u badan qamadigana waa laga sameeyaa oo dalalkan hadda aan joogna iyo wixii lamid ah baashaan loo yaqaano jangada oo lagu muxuu ahaa eh, kariyo digsiyada aadka u weyn oo kale waxaa laga sameeyaa qamadigaasi waxaad lamidka ah ay ka sameeyaan etoobiyaanka laftirkooda waxyaaba noocaas ay ka sameeyaan oo eh, marka waxaan kala jeedaa khamrada marka wax kastoo maskaxda bini aadamka dooriya ayaa la yidhahdaa ama dhalaha ku jirta ama ashuun ha ku jirto amaba dhiil ha ku jirto ama caag ha ku jirto waxay ku jirta ku jirta khamrata ayaa la yidhahdaa khamrada asal ahaan waad garanaysaan ilaahay subxaana wa tacaala markuu xarimaayey wuxuu u xarimay ood xaaraan ugu dhigay si isdaba joogta marka hore in nafta la yarnacsiiyey markii labaadna ciriiri in la geliyey marka saddexaadna waxaa weeyaan la xarimay maraaxishaas dhowrka ayaa la mariyey oo waxaa weeyaan wayas'aluunaka can alkhamri wاlmaysir qul fiihimaa iثmu kabiiru wamanaaficu linnaas waإثmuhumaa akbaru min nafcihima aayadda kale waxay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الصalaaةa waantum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun marka markii dambena waxay ahayd ka fogaado khamrada laga fogaado oo khamradii in la xarimay si toosa marka khamrada waa noocaas maxaa khamrada marka xukunkeeda soo geli kara annaga waxyaabahan soomaalida ay ku dhaqanto oo dadka aanan hanuunsanayn ay isticmaalaan maxaa khamrada noqon kara midaan la yaqaana amaba guri ku samays ha noqoto ama tambiirada oo laga keena muxuua dibadaha amaba warshadaha lagu sameeye ha noqoto taa waaba naqaanaa laakiin waxyaabaha ay soomaalida ku dhaqmaan wixii hadda caadiga ah la isticmaali jiray sida qaadkaoo kale khamro ma soo gelayaa oo xukunka khamrada ma yeelanaya mise ma yeelanaya waa su-aal baa in la isweydiiyo arrintaas waxay ka dhalanaysaa qaadka maskaxda ma dooriyaa qaadka maskaxda ma dooriyaa koley akhyaarta halkan fadhida haddii la weydiiyo dad arkay iyo dad isticmaalayba way joogi karaan halkan hor dad arkay way tuuran yihiin dad isticmaalna way joogi karaan oo yaqaana wax iyaga soo maray ood ilaahay subxana wa taala kasoo hadiyey ka soo hanuuniyey waxyaabaha la sheegi jiray waxaa ka mid a ah, ama culimadan ka maqli jirnay nairobi khaasatan aad baa qaadka loo daaqi jiray meeshan hadda qaadka sidii hore maaha aadaa loo cuni jiray si aaninaba caadi ahayn ilbaxnimada waxay ku qotantay qofka dhaqaala haysto ama qofka macalin iskuulka ah ama qofka siyaasiga ah aday ummadahaas ummadda ka muuqmuuqata oo ummadda horjoogaha u ah ninka aanan qaadka cunin badow ayuu ahaa annagaa soo gaarnay qofka aan qaad cunaynin badownimo ayaa muxuu aha hadda laakiin north eastern bifadlin min rabbina iyo hadda kenyadan aan joogna qofka qaadka cuna ama ha noqdo nin dhaqaalo haysto ama nin siyaasi ha noqdo ama nin shaqaalo ha noqde nooc kastuu yahayba waa la yasaa hoosaa loo dhigaa waa ummadda waa laga hoos mariyaa si kasta ha noqdo muxuu ka hadlaya leeqaadoo cuna ah waa qudaadii saasaa la dhihi laakiin weli soomaalida gobollada ay degta qaybo ka mid ah weli qofka qaadka cuna macnuu leey oo dadka agtooda macnuu ka jooga oo ninka markuu siyaasadda gala oo siyaasi noqdo wadaadkii safka hore ku jiro akhyaarta ahaayo oo muxuu ahaa cadaygama inaa noqon markiiba sigaari qaadu cunaya waliba qaadku ku bilaabi sababtana mataqaana ugu bilaabi habeenkii oo dhan muxuu ahaa alla fadhiyaa oo dowladiisaa la dumini marka intuu hurdo ku jira ayaa dowladda laga dumini marka waa inuu muxuu aha mafrashka iyo meelahaas <laughs> lagu qayilo ayay raggaas waa inuu la fadhiista waxa macruuf meelaha qaar laga yaqaano wa waa muxuu ahaa laakiin siyaasiyiintan hadda kenya joogta ragga baarlamaanka soo galay kaba soo qaad oo hadda sodomeeye amaba ka badan ama ku dhow dadka iyaga oo soomaalida ah hal qof oo qaad lagu yaqaana maanta hebel waa qaad cune oo dadka ay wada yaqaanaan de nin moogta la dhuumana lama garan kara waa naadir kuwa hadda layna tuhmaana soddonkaas waxaa laga yaabaa hal ama laba ama saddex ayna ka badan ama xataa ayna jirinba ma garateen waa ilaahay maadi subxaana wa tacaala wax aad u weyn waa xaqiiqatan marka calumuum masaladaas qaadka marka ma soo gelaya oo ma noqonaya khamro ma noqonaya akhyaarta waxaan kusoo gaarnay marka halkan qaadba qaadka ada loo daaqi loo cuni jiray nin inta masquul galay horaana mar inta ka sheegay masquul inta galay sarwaalkii soo qaaday kadibna la taagan war sarwaalka yaa iskala yaanaanihiyo sarwaali yaanaani saa loo gacanta saa u wada sheekh boqorsoon caleyh raxmatullahi ayaan ka dhegaystay isagoo arrinta ayada ah ka hadli oo nin halkan inay ka dhacday nairobi oo waxaa weya in sarwaalka orqaa ugu qaaday yanani iyo sarwaal yanani sarwaalkan yaa iskala waa afsawaaxili wa qofka aanan aqoon afsawaaxiliga saasu ninkaa mawaali mise dhimiruu qaba ya ninka saxaabiga ahaa oo inta khamro ka dhargay kadibna laba ritiyo meel tuksan inta u imaada laooda biray oo kadibna cuna yii dad marti qaade dadaa iskala ortaya asaga shuqulkuma lahan <laughs> marka iftixaabay ahayd waxasuustaan aalo hashim nabi maxamed ilmaadiirtiisa marka ku dhacday ka dhacday iyadoo wali magaalada madiine la joogo khabradaa keentay mogta marka midkan sarwaalka muxuuha saa u wada iyo midkan maxay ku kala duwan yihiin haddii marka qaadka kolleyba marka la fiiriyo jawaanib iyo dhinacyo badan laga fiiriyo waa mukhadir lidaalika inaad mukhadir iyo waxaa daliil kugu ah dowladaha xataa khamrada way ka hormariyeen oo khamrada inuu ka liidan yahay muxuuha ay sheegeen lidaalika khamrada waddankooda waa ka sharci say sheegayaan oo wa ka banaan laakiin waxay leeyihin mukhadaraadka iyo qaadka isku nooc aho isagaa kasii darar badan waana ficlan khamrada iyo mukhadaraadka labadaba waa muxaram laakiin marka darar iyo dhibaato la yidhahdo mukhadaraadka darar badan qofku waxay u badan tahay haduu khamro cabo inuu ka go-o mustaqbalka laakiin qofka haduu mar mukhadaraad bilaabo inuu ka go-o waa adagta ilaa man raxima rabbuk waa naadir lidalika waa inaad qabri la galo ama wax ku dila ama lagu dila ama xabsi ku urawa ama ilaa dalik khalaas marka masaladaas waxyaabahaas marka noocaasa uqaadka booska khamrada hadduusan ka liidanayn booska khamrada ku jira daruuriyaadka shanta ahayd culimadu waxay u daliishadaan shan shay oo biyo kama dhibcaana oo sharci kasta ood ilaahay soo dejiy subxaana wa tacaala iyo nabi kasta ood ilaahay soo diray subxaana wa tacaala aad soo muxuu aha u waxyooday soona diray lala soo diray ajirta o la daruuraat alkhams shanta daruuraadka ah oo biyo kama dhibcaanka ah oon sinaba lama taabtaanka ah shantaas maxay tahay waa addiinu kow waannafsu waa laba tan saddexaadna waalcaqlu tan afaraadna waannaslu aw alcirdu tan u dambaysana almaalu shantaas daruura qaad waxay leeyihi inta buu baabi'ini inta miduu reeba lama arka nafti wuu goynaya waa muxaqaq dadka qaadkucuna waxaa la samayn jiray markay laba sano saddex sano qaarkood joogaan koo waliba aadka u daaqa oonan u aaba yeelin caloosha laga jeexi jiray oo laga soo bixin jiray isagoo rukumo hoosaa u fadhiya qaarna u dhiman jireen kow qaar kansar bu intu ku noqdaan qaar inta ay nool yihiin ay dhintaan qof nool oonan muusoon karin ka waran hal mar xataa aan af kale qaadi karin oo markuu muxuu ahaa inuu muusado dabca oo ilkihii quruxsanaad ilaahay hibada u siiyey oo caddaanta badnaa kulligood muxuu ahaa daqiiqay oo meeshii muxuu ahaa ay tahay nuuna nuunna weliba dee muxuu ahaa casaan ma ahane waa nuuna madoobaade xanuunkaa kaaga daran iyo barbarak iyo dhibaatada haysata iyo kaniinkuu ku hurdi markaasuu muxuu ahaa marada alka saau saari sida gabdhihii cadaarada ay xushoonay oo ragga markay qoslaya inay arkaan ka baqi jiray kuwa hadda jooga mahane qaarkoode eh, kulli mahan waxaan kala jeeda marka nafti saas u dilayaa diin haba sheegin diin haba sheegin oo nin eh, muxuu ahaa qaad u fadhiistay isagii salaad waa isdeeyeen hadduu tukadana waxaa weeyaan naqara arbacan laa yadkuru llaha fiiha ilaa qaliilan qisoo hadda la sheegi jira waxaa ka mid ah oo ragga qaar khiyaarta ay ka sheekayn jireen nin baa waxaa weeyaan sheekh ahaa ayaa masjid imaamka ahaa caleyh raxmat ullah markuu masaajidka imaam ahaa dadka marka magaalada degan oo masjidka aad ah, imaam yahay ku tukada rag badan oo akhyaarta iyo odayaasha muuqmuuqda ah qaadkaay marka qaadkana de waa qaadkan weyna muxuuha waa taqaanaan etoobiya iyo meelaha laga cuno aadku weyn marka inta laga cunaa intuu ariga cunaa inta laga cunaa yar aad u yar kadibna qaadki iyagoo cunaan waa la adimi kadibna qaadka intay duubaan ay salaadii soo aadaan wax jeebka galaan maaha waa bahal weyn oo doqona intaa leeg hareeri marka haddii aad hadda madheeri meelaha tagto waa ala keenaa suufka iyo meelaha waa la keeni waxaan kala jeedaa marka ilaa haddaba waxaa maynaa hadda marka meerooda laga xiro kenya soomaaliya waa tagaan filaya calumuum marka raggi way soo baxayaan ay kasoo luqluqanayaan kadibna iyagoo isha ay mid walba intaad leeg tahay ayuu masaajidkii marka soo istaagayaa nashaadka iyo dhididka ku taagan aad la yaabaysa waa istaagayaan marka salaadda naga bixiya <laughs> salaadda ma socote salaad uu rabaa laakiin waxaa ugu murug badan qaad buu ka soo tagay salaadda naga bixiya salaadda naga bixiya wadaadkii marka imaam meesh ahaa wixii u dhibsaday motguuna wuu ogsoon yahay markaasuu yihi qud haba yaraata salaad laguma siinay maanta wax salaad la yidho qud lagu siinaa lama arka wuxuu ugu darnaana mogta iyagiy waxaad rabaa in ariga aad ka cuno muxuu ahay baalki marka muddo marka ugu yaraan adi saacadda ayuu meesha wardigiis ka watay iyagana meesha taagnaayeen waxaan kala jebaa marka qaadka marka qofka qalbigiisa qaadkaa ku taagan salaad hadduu xataa salaad tuka qalbiga uma waa xagga diinti xaggii marka caqliga la yidhahdana waa yaanaaniyo sarwaali sarwaalkan iskala waatii aan soo marnay oo maskaxdi luminaya nin baa iga sheekeeyo muxuu aha mar wuxuu yidhi qaadaa leysi ma ugu horrey markaasaan meelaan u socday qaadkiiaan cunay meeshaan u socdaan tagay markaan tagay ayaan kadibna soo noqday oon meeshii aan ka tagayaan dhanka kale u dhaafay waa meesha laga hadla de ha u malaynin isli iyo ma ahan waa masaafa masaafatuulqasri waa meeshii marka aan ka tagay ayaan dhankii aan u socodmaa dhanka kale intii ay ii jirtay xaggeeda xag u aaday markuu ya <laughs> waa barqaan marka dhanka madaxina waa saas waxaa kuu soo haray dhanka maalka marka dhanka maalka u yimaado maalka markuu yimaado waxaa waa mubadir qofka asaga qofka qaadku cuna qofka sigaarka caba qofka cad waa mubadir xoolihii ku ciyaaraya in la ilaaliyana waa laisfaray mubadiriintana ilaahay wuxuu ku tilmaamay subxana wa tacaala ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin walaalo shaydaan inaad aragta indhaada ku qabata marta ood adigoo muxuu ahaa ile shaydaan kuligeen ma arka lakin walaalkiis marta inaad aragta haa waa mubadirka oo qof xoolaha ku ciyaari xoolaha gubi oo xoolaha muxuu ahaa calayntaa ku gedi mubadir waa maalkiiu baabi'inayaa waxyaabaha aada u xanuun badan waxaa ka mid a ah in qofka reerkiisa oo baahan gaajaysan inuu isaga muxuu aha waxaan ku gado lidaalika qofka ina ka dharga mxuu ah ka ah, bagta raba qaadka iyo ceebihiisa kontonkaa qiso wada qubxiga ah kontonkaa qiso oo wada qubxiga ah, ah qadow adaala tixda la yidhaahdo oo allahu naxariiso sheekh abshir bacadle u tiriyey ha dhegaysto konton shay oo wuxuu isdabadhigayaa muxuu ahaa oo wada bakti ah oo aad u liidan markaas wuxuu ku khatimayaa kunkaas ama kontonkaas qiso wada qubxiga ah iiqaadow adaala oo nacla kugu yeelo dabada ka raaci cajaladaha qaaran ka dhegeysta halka weliba nacladna dabada ka raaciy marka waxaan kala jeedaa qaad waakaas baabkaas u jooga maalkii saasuu baabi'inaya xagga cirdiga iyo sharafta iyo qofka inuu muxuu ahaa yacni nasabkiisa bale ku daro markuu marqaamo meelo aanan habbooneyn uu faraha la galo waa halis hadduu rag yahay hadduu dumar yahayna iyada laftirkeeda in waa waa halis intaa waxaa dheeri cirdiga waxaa ka mid ah sharafta qofka sharafta qofkaa ka mid ah cirdiga oo qofka sharaftiisa inuu ilaaliyo qofka markuu qaad bargo' noqdo qofka ugu xilsan ood ugu xishoodka bannaan lahaa markuu qofka bini aadan caadi yahay ayuu muxuu ah dhici markaasuu le qaadka oo bargo-aan isii soo deggiisaa laga yaaba inu yihahdo borgo-anaysay ilan qofka waxba ma ogsoonaba cirdiga xataa sharaftiisa halkaas ku baabiinaya qof tuugsani oo daa'iman war idhib idhib idhib ya ha ha axsanta ha ha ha hala wada qayini duqi sodogii ee wiilkii gabadhiisa qabay iyo muxuuah seedigiis ayaa habeenkii wada qayili le sheekh goboladan muxuu ahaa qaarkood intuu magacaabay waana ficlan waa naqana meelo waxaa jirta aanan north ahayn nairobin ahayn oo dhexdo annaga laftanaga oo u baahan xorayn oo aad looga cuno ilbaxshaarayaal ah oo aad u cunaan aada looga cuna xaqiiqatan aad baana runta ugu xunna arrinta waana wax jira gaarisana maaha madheerana maahan wajeerna maaha laakiin gobolada muxuua ka sokoy meelahan meelo waxaa jirta qofka ilbaxa ah u yahay qofkaaqaatacun weli meesha dacwada nasaa ku ahbade xataa xijaabka dharkii caadiga ahay oo muxuu ahaa guntiinooyinkii iyo wixii weli iyo diracyadii aliska wataa marka meelaha dacwada weli aynan aad u gelin ay ka mid tahay nasal allaha an yuyasir umuur alumuum khamrada waa noocaas khamrada marka wax alla wixi aan ka hadli doono oo in ayada la cabo in ayada la qaado in ayadi mxuu aha laga ganacsado in ayadi maalkeeda la cuno kulli waa muxaram qaadkas wey asaga ganacsigiisa in laga ganacsado waa muxaram lama ogola baabu bayc اkhabri khamrada in la baabkan u baabay xadidka afar kun lix boqol iyo iyo afar iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam ن bna qusay bn saciid can malik ibn anas md alhijra can zayd bn aslam alcadawi mowlaahum wahiqat yursil eh, wahuwa caalim can abi wacla cabdiraxman bn wacla saduq almisri waa saduq anahu cabdiraxman bn wacla sa'ala wuxuu weydiiyey ibna cabaas cabdullahi bna cabaas ibn cabdilmualib ayuu weydiiyey camaa shay oo yucsaru laga miiro min alcinabi cinabka laga miiro wix cinabka laga miiro ayuu wax ka weydiiyey yani cinabka khamrada laga miiro wa faqaala qaala ibnu cabas wuxu yh abdulahi bn cabaas ahdaa rajulu nin baa usoo hadiyey lirasuli rasulka sal slm raawiyata khamrin dhiil ama sibraar khamre ayuu usoo hadiyeyey nacuudu biاllaah faqaala lahu nabi nabig wuxu uri sal slm hal calimta miyaad ogsoon tahay ana allaha alla caza wajalla xaramaha inuu xaaraan yeelay miyaad ogsoonta kow fasaara markaasuu ku siraystay yaa siraysani nin baa ninkii asaga hadal ku siraystay ninka asaga ahay oo khamrada waday ayaa nin hadal uu ku siraystay fasaara rajul saaxib araawiya ay ku siraystay walam afham ma aanan fahmin ma shay ma aanan fahmin saara uu ku siraystay kamaa aradtu saan doonay shaygii ninkaas sibraarka amaba dhiisha khamrada waday wixii lagu siraystay oo nin kale uu ku siraystay aad sidii aan u rabay ma aanan fahmin balaf unbaa igu soo yargaartay malaha fasaltu waxaan weydiiyey insaana nin oo ilaa janbihi dhinaciisa aad ayaan weydiiyey fa qaala lahu nabiyu nabigu wuxuu ku yidhi sal slm bima saararta maxaad ku saraysatay qaala wuxuu yidhi amartu waxaan faray an yabiicahaa inuu gado haddiiba muxuu ahaa iyadii aan la ogolayn inuu gado faqaala nabiyu nabigeen wuxuu yidhi sal slm ina aladii allihii xarama xaaraan yeelay shurbaha cabitaankeeda xarama wuxuu xaaraan yeelay beycahaa beyceeda ayuu xaaraan yeelay fafataxa wuxuu furay almasaadatayn labadii af ayuu furay labadii meelood oy ka xirnayd amaba labadii ritiga amaba muxuu ah saarnayd neefka saarnayd labadii waal ayuu furay xataa dahaba ilaa uu ka taga maa khamra oo fiihimaa gudahooda ku sugnayd ilaa ay ka dhammaato oy faaruq ka noqoto ayuu furay way wuddaadii macnaheeda saas waa xadii afar lix boqol iyo شhan iyo لixdanaad waa xadيث صaحيixa qala الimam النسي عليه أخبرna محمد بن غaynاn المروزي واثقة قال xدثنا وكيع بن جراح الرؤاسي قال xدثنا سفيان الثوري عن منصور المعتمر عن أبي الضحى مسلم بن صبيح الهمداني واثقة فاضل عن مسروق بن أجدع عن عائشة بن المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت waxay tir عائشة لما goorti نزلت ay soo degtay آيaaت الربا ribada aayaadka ku soo arooray markii ay soo degeen qaama rasuul nabiga ala istagay sal al mimbar mimbar korkii ayuu ku istaagay fatalahuna ayada ayuu akhriyay cala annaasi dadka ayuu ku dul akhriyey uma kadibna xarama wuxuu xaaramiyey nabigana sal slm atijaarata ganacsi oo fi lkhamri khamro gudaheeda ama iyada laga ganacsado nabigan uu xaaran yahay sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka ribadii i khamrigii ayaa laisku qodbay markuu aayadihii khamriga aayadihii ribada markuu nabigan akhrey sal slm wuxuu daba dhigay in laga ganacsado khamro inay xaaraan tahay sidaa weyaan marka qaad lagama ganacsan karo khamr lagama ganacsan kara maandoori lagama ganacsan kara ikhwaan kiraam maandooriyaha culays badan ayuu muslimiinta ku qabtay waddankan hadda aan joogna oo kenya xeebtiisa oo waxaa weeyaan magaalo madaxda xeebta ee mombaaso ay u weyn tahay meeshaas ayada ah dadkaas muslimiinta oo ku nool awooddoodii dhaqaala awoodooda waxbarasho iyo aqooneed awoodooda siyaasadeed awoodooda bulsha waxaa lagu baabi'iyey daroga lagu baabi'iyey canuga hadduu secondary soo gaaro waa wax madax la qabsanoo laga yaabi hadduu jaamacad gaarona waaba kasii sii fiican maxaa yeelay canugu waa la laqmini brimaryga lama soo dhaafinaya intuusan gaarin ayaa daroogo la siini waxa siinaa ma taqaanaa meel kale loogama imaanin waxaa looga imaaday walaalihiis muslimiinta oo jashaca iyo imaanlaawayaalka ayaa keeni muxuu ahaa daroogadii markaasaa meel walba lagu iibini mar dalkoodiyaa la dhaxlay oo dhaqaalahoodiyaa la dhaxlay oo jiritaankoodiyaa la dhaxlay oo waa dad unaadda muxuu ahaa sanado dhow dalkoodii lala wareegi shaki malanta ayada xaqiiqo wa waa ku deeyeen dadkaas ummad hoobatay wa ilaahay kolleyba de ya sheekh waa fri sooma waa kusoo uraya marka adiga calcumuum a washahida shaahid min ahliha waa marka dadkaas tageen dadkaas marka u dacooy un ilaahay asagaa qawi ah muqalib اlumuur arrimaha asagaa bedele arinka asaga saa ma aha waxaa fiyoobay markuu nabad qabay northeastern gobolkan eh, n f d nabaday qabeen meel duur ah iska geelley dad ah oo muxuu ahaa duurasha iska jooga oo efto afarta waxbo magaalo joog ah mooyeen inta badan ay geelooda iyo arigooda iyo loodooda iska raacdaan oo islaan ilaahay iyo muslimiin ilaahay iska ahaya ayagiina waa la qaaday daroogadii waa la dhexgeey maandhowd waxaan arkaya magaalada wajeer hal baabuur hal baabuur oo kaamil ah oo taqriiban miqayd yidhahdeen labaatan miya ahayd oo laga soo geliyey etoobiya moyaal laga soo geliyey ayaa halkaa lagu qabtay oo muxuua ah booliista ay gacanta ku hayeen waa magaalada wajeer mandheero ayada allahu almustacaan xalkeed ilahi baa ogsoon waxaa ka jira culimada say u dhawaaqaayeen way dhawaaqayeen way dhawaaqayeen dhuntaa go'day iskuulaadka islaamiga ahay ayaa ilmaha dhexdooda inta wax laga shukaamiyaa frii lagu qaybinay hoos laga soo gelin inta ayadana waxaa la rabaa dadka in la tirtiro la baabiyaa la rabaa canug darooga cabay standaid ma dhaafay maba gaaray madrasana haba sheegin salaadna ha sheegin inuu xataa xamaashood gaarigacan ku xamaasha rajo kama qabti gaarigacan hataa marka waa wax nool oo dhimasho ay u roonayd marka dadka muslimiinta oo waxaa ka ganacsada dadka dhan ay laynayaan hadday labaatan qof xabad ku dhufan lahay ka dhib yaraan lahayd wallahi labaatan qof oo dadka dadka ugu muuqda inay xabad ku dhuftaan dha dha dha dhac siiyaan ayaa ka dhib yaraan lahayd waxyaabaha hadda ay samaynayaan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah, dad la yaqaano akhyaar ah oo ahlumasjida oo magaalooyinka laga yaqaano qaarkood ayaa la xaqiijinayaa inay ka ganacsadaan baalkaas oo dukaamo holseelle iyo Eh, mxuu ahaa eh, shidaallo iyo fulaan iyo fulaan iyo yani ganacsiga noociis kala duwanaay dad lahoo la yaqaano ayaa waxaa leeyahay sidoo kale waxay hoosta ku wadaan oo la xaqiijina baalkaas daroogad ayadeed ilaahay idinma daweeye ninka ummadda ilaahay subxaana wa tacaala ummadda halliga ilahay uma daweeye ummaddan allah dhaafiyo alladii ad ilahay hanuun hanuun ilah siiyo maxaa yeelay ummaddii u halligaya yani hal qof aduu dilay haddii xataa boqol qof uu kaa dilo waxma ateen ubadkaas kaba soo qaad hal magaalo waxaa dhigana magaalooyinkaad aan sheegay waxaa laga yaabaa halkaas magaalo subaxdii laba boqol oo kunoo canug amaba boqol iyo konton kunoo canug inay salaaddii waxbarasho u dareeraan hadday ka badnaynba oynu ismiliyaan gaarin ilmihii ayagaah saa u dareeray waxaan islahayna markay laba iyo toban sana ay dhammaato madrasana way kuu dhammeeyeen iskuulna way kuu dhammeeyeen jaamacad islaami kii raban uu geli kii jaamacad maxua maadi raban uu geli kii amaal inaa xamaasho raban uu amaalani soo saa maaha intii ayada hedaa muxuu ahaa aad kaa baabi'inaa kulli halliga maxaad ilahay u dawaynaa marka tafadal sheekh ya sheekh ha ilmaan ka biilanaa ilmaan ka biilanaa <laughs> ilmaan ka biilanaa ilmaan ka biilanaa ku yeel ya sheekh kan waa la mid ayna saasay leeyihin laakiin inta badan kuwa daroogada ka shaqaysta dadkaa masaakiinta u baahan maaha naam ilahay baana dhaafi hadda annaga lafteenna islii lix sano ka hore waxaa nagu socday halaag waad ogeydeen intay ka dhargeen ay tooriyada soo qaateen oy kadibna kan halkaa ugu rid kan halkaa ugu rid kan halkaa ugu rid meeshaana sigiska salaad ramadaanka waad ogeydeen nin soo socda oo muxuu ah, raggaa iska ganacsada ka mid a qolob in loogu siiye hidaayo waad ogeydeen nin waa yeel ah oo muxuu ahaa u socda tahajudki qolob in loogu siiye waad ogeydeen yani wax cadad ma ahayn ayagina way baabaeen wili gabar subabaawa ah, aaba dadkii muhasiganay maraan quusanay waxaad ogaata in allaha laa yazac bisulaan maa laa yazac iquraan bilqur'aan yacni awooddaas ayada ah mikrofoonkaan ka qaylinayna ma aha ran sheegi ma aha duca waa laga yaabaa la ducey laakiin waxaan ka haray maya waa reeba waa taqaanaa waa reeba waa taqaanaa maskaxdii buqaysay iyo dhiigga daadanay oo muxuu ahaa shan ama toban ama labaatan ayaa ka mida meelaha lagu muxuu ahaa saxriiriyey ti aad ilaahay faraj ka dhigay subxana watacala waad ogsoontihin marka la xiro canugaas saas dadka uu rida marka bangaare halkan la geey hooyadiisa waxay ka daba qaadaysaa mataqaanaa oo dukaanley amaba muxuu ahaa shaqaysta amaba fulaan ama dayn soo daynsata boqolkay ka daba qaada soo dayni aawe kuwa ayaga kulli waxa ka dhacadkabtay maaragta meel waa la qaxeen big meelaad ilaahay on ogsoonyo meel bala ay ka dhaceen wax yaro koobanayn ahayn ummaddan waa fasaadinayeen waad ogeydeen haye waa sax waan gartay waa sax haye miyaa u keeni de waqaatilu abiihi waqaatil ummu xasbuna allah wanima lk aan socono marka baab abwaab haddii la galo aan laga baxayn naa jiro oo saddexa abwaab haddii la galo oo laga baxayn naa jira waxay dhahaan baabu الnisaa iyo baabu اljaan iyo baabu thacaabiin saddexdaa baab haddii la galo lagama baxo ku yeen marba haddii masas iyo ani mid yaranberi arkay oo ani mid weyn oo muxuu ahaa intaasa arkay oo nin walba wuxuu sheegi inteena wix mas u arkay lagama dhammaanayo haddii jin laga hadlana haddii jin laga hadlana ayadna lagama dhammaanayo dumarka ayagana haddii laga hadla weliba rag iska balad ah <laughs> midaa beri jeclaayo halkaas iga tagtayo midaa wallaahi muxuu ahaa saas isku ene waa ligala muxuu aha baxayo saas iska dhacdayo <laughs> baab dheer ayaa la geli marka baabkan marka haddii la gala daroogo iyo baabkeed ma laga dhammaanay waa maradulcasri wa maradka casriga waa xaqiiqatan hadda ilmihii dhallinyaradeenii oo yurub iyo maraykan la geeyey magaalada minnesoto ama gobolkaas hadda muxuu ahaa eh, minyabolis meel lahaa magaalada m gobolka nin kalama aqaanee soomaalideeni aw dhallinyaradeeni ingiriiska london iyo muxuu ilmihii ku noolay aw dhallinyaradeeni aw daroogadaas ha baabis gaankiis waxa ka dhiga ayada wa adisbabawaaga halkaan oon xabad lagu dhufan karin wa allahuma mustacaan waaye baabu bayc اlkelbi ayga in la iibiyo ayuu baabkan u baab yahay ma banaany ma banaano xadiidka afar kun lix boqol iyo lix iyo lixdanaad annaga soomaalida ilahay fadligii ay hadda wax weynba maba isku hayno قال إمام النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي واثقة فقيه عابد أنه أبو بكر سمع وحكم على أبا مسعود البدري عقبة بن عمرو ويان رضي الله تعالى عنه قال إنه يري نهى وحودي ذي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحودي ذي عن ثمن الكلب أيجا لعكتيس ومهر البغي هواني للضع lacagta ay dhalnimada ku qaadato acuudu billaah iyo xulwaan ilkaahin iyo qofka kaahinka ama kitaab gaablowga ama sexroolaha ah waxyaabaha uu ujuurada u qaato intaba nabigeena wadiid sal allahu calayhi waalihi wasalam maxalushaahidka waxaa weeyaan waatanuu ku bilaabayo nahaa rasuulu llaahi sala allah alay slam can amani kalbi eyga marka nooc kasta ood yahay waxaa weeyaan lacagtiisa waa muxarab lama ogola lama ogola weyaan haweeneyda dhillada waxay ku qaadataa dhilnimadeedana waa kaba sii daran waxyaabaha runtii aadka u xanuunka badan waxaa ka mid ah xali xalidan xali ah ayaa waxaan dhex socday isliidan gudaheeda saliidan gudaheedan dhex socday waxaan indhahayga saaray oon dhex maray bashar aad u badan oo dumar ah oo isugu jira gaalo iyo muslimiin isugu jira oo qaarkood ay labisan yihiin labiska caadiga ahy oo taqaanay oo oo dumarkeenna ay xiranayeen oo qaarkood midibkeenna iyo suuraddeenna ay leeyihiin dad isku suurad isku midib anaana way jiraan mogta waa muslimiin ayagana oo jidka taagan oo u taagan hawsha ayada xalidan xali ah ayaan dhex maray bacda alcisho oo istreed ugu yaraan waxaa weeyaan laga soo bilaabo geeska sigiska ilaa geeskaas kale intaas in la eg ay saa u taagan yihiin labada dhanba ay saa u taagan yihiin waa isliig gudaheeda la socda meel kale maaha laakiin wax dheer waxay ahayd taarikh hore oo ilaa sagaashan i kowdi saanay u taagnaayeen ma iyagiya m iskugu kala wax badan ay ka badashay ayaga laakiin ayagi haddii ay ayaga bas aan lahay mishkilad ma lahateen lakiin dad muslimaata gabdho muslimaata ataagan ah, oo midibkeena lah oo luqaddii ani kale ma maqlino dee moogta laakiin waa un haa soomaaliwa markaa shakligooda aragto aadun waxyaabaha runtii xanuunka badan waxaa ka mid ah nin sheekha beriga hadda kaafiga kuu taagnaa ayaa xaafadaheenna islii un meelay ka hataba meel ka mid in had meela carifnimo rabo meesha loo tilmaamee waxaa weeyaan meel ka mid ayaa qofa emergency wadaada wuxuu yihi war nafta iga baxays kaali yaasiin uu soo degay marka siddeed sac markaan soo deg wuxuu yidhi afar gabdhood oo gabdhaheenna ah soomaalida oo afartaba muxuu afar koona kala taaganaan meesha kumar u yidhi od mid intaagan mid intaagan halka taagan sideed saac habeenimo maxay maxay hayaan waa ka bergi bandowga u jiri hadda ilahay baa naga qaada subxana watacala marka waxaan kala jeedaa <laughs> hadda ma sheegayda hadda waad isoo gaartay wax ka qabta laazim maaha a beri waxaa jiri jirta guryo meelahan oo noocaas ay ku yeeleen inta la tago xoog lagu soo bixiyo muxuu ahaa la wacdiyo oo dhar loo xiro oo noolo la siiyo oo wax baa jirjiri jiray laakiin waxaa gacanta ka baxeen wamaa khafiya acdam wamaa khafiya acdam toonka xaggiis haddii laidinkaga warramo waxa ka jira meeshan waa laga hajiriyo mogta waa turubiyan isku qaban waa la toonka waxyaabaha dhaca wax culus waa waana jiraysaa zine way jirtay xilliga nabigana jir sal slam ilaa qiyaamada ay ka dhacdana way jiraysaa <laughs> imtixaan waay aada looma sheegi karo oo tabtaas hay ahayd sagaashan iyo kowdi soo waxaad fog maha saasay ahayd sagaashan iyo kowdi waaya allahu mustacaan hadda waxaa ku soo kordhaya lii sheegay khiyaaray warkaa dhegaysto hadda waxaa soo kordhaa la yidhi hoteella iyo loojima arinta ayada ah ka shaqeeyo oo hadda cadadkooda ilaa laba lii gaarsiiy kow iyo laba huteella ay soomaali leedahay oo hawsha ayada loo soo aado oo islii ku yaalla lii sheegay oo laba ah kow iyo laba mid sii horay iyo mid hadda cusub magacaagooma sheegayn meesha ma tilmaamayna laakiin ay hoosaan u jirto kor aan ka sheegayna ya ha ha waan garanaya waan ka bixi <laughs> allahu mustacaan kuwaas moogta madow baa ku jirta qolyahan kale oo gaalada ku jireen somalida ku jireen iyagana xasbuna allah nim alwakiil xasbuna allah nim alwakiil adiga ceeb alla astura waxaan garanayaa eh, meelo oo muxuu ah beriga dowladda a jirtay xaafado xamar ku yeelay meelo ka mid ah oo saa ah ayaan garanayaa north eastern waxaan garanayaa siddeetan iyo todobada iyo siddeetan iyo siddeedda iyo xaafadaha northern magaalooni magaalo ka mid ah oo militariga ciidanka ay usoo soo xaroodaan oo dhowr boosa ah, kow laba saddex afar gaara ah, oo xaafadaha ku dhex yeela oo caadi ah markii dambe dhallinyarada iskooleyda oo secondariga dhigo raggaasad ilaahay ku badbaadiyey oo wax alla wixii askari yimaadaan way garaaci jireen haweenayda muxuu hawsha ay ku arkaan dhagaxay ku diri jireen kawba kaw waagoh sidii marka magaalada ay ku xorowda ayadahayd madheero wa marka wax badanaa jiri jiray calumuum allahna badbaadi waa ingiriiska heraanka dadka ingiriiska ay ka hareen waa dadka ingiriiska gumaysigiisa la jooga xilligaas oo asaga aad fasaadiyey diilaanta dhigay dadka ayaga waa waaya laakiin meel walba dee fasaadka wuu jiraa oo meel hadda meed badbaadsan ma jirtee laakiin waxaa un muhiim ah in la dhibsado man ra'aa ah minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi waa qof sultay awood hayst annaga awood hadda ma hayno fain lam yastaic bilisaanihi waa lisaanki aan hadda wadnaa ya <laughs> fain lam ystaطic fabiqalbihi wadalika aضcfu اliimaan waa yahay haddaad meesha tagto oo adigoo wa adin dadkaas noocaas hadii ad dhexgasho oo intaad sheekh cabdالlahi ah, adi isracdaan ali isracdaan meesha tagtaanood kadibna war sheekh eh, shee cabdالlahi iyo <laughs> shacaniyo oo dumarka dhex taageera aragna lagu dhaha ka war facebooka biryaha jir dhash lagugu si waa lagugu dhufani waa lagugu dhufanaa markiiba live aa lagaa dhigiba xagga inta aaya turbin lagugu qabta ah, dhab lagugu siin live kaka culamadii oo kuwaas aa ah, lagu dhihi marka xaalad adagaa dhici karta horta baasha sanca badan ay u baahan saas saas uguma geli karta ilan dumarka waa qaawan yihin mur wa dumarkaan kuu sheega mataqaana dumar qaawan wa caad u qaawan oo mur ah adl adl inta laguma dhafan kara meeshaan laguma dhufan kara waxay u baahan tahay baaritaan horta waxay u baahan tahay oo oo aad u culus kadibna waxay u baahanaysaa dadka iska lah in ay akhyaarta ku baxdo iyo odayaasha ay ku baxaan oo la yidhaahda imaanka alla kaa qaadi si ka wallaha ma lahan imaanka alla kaa qaadi waxaanu ilahay ku siiy intaan leega waxaan maxaa kuu baahi oo dadkiisa xataa loo sheeg aad ka dhashay may laakiin de ma ogtahay annaga waxaan rabnaa munkarka inaan zul inaan wax fadaaxayno inaan wax fadaaxayno ma rabno inaan munkar zuulin baa noo muhiima ya almam waa ani marka waa idin gaarsiiye adinka barbaarta marka waaya hahay ani kolley meel gooni farta kuma fiiqin laakiin cudurka inaad jiro inaad ogaataan qaarkiinna ogsoon tihiin ogaada waaya xadiidka afar kun lix boqol iyo hahay xulwaan kaahinka marka oo mid u dambayso qodobka saddexaad oo xaaraanta kitaab gaablowga iyo waxyaabahan kuwa amaba ciddada fiiriyo amaba eh, bahalkan eh, idinka eh, fiiriyo oo cilmilqeybka sheega oo saasa wa lagaa gaaray meeshaas lagaaga fakaday iyo dadka ayaga ah w mxuu ahaa ay qaataan waa muxaram lama cunaay waxyaabaha geli kara marka maxaa ka taa ikhwaani alkiraam arrintan ruqya sharciya hadda loo bixiyey aakhirkeeda waxay ku gabagaboobi kartaa adiga tasawurkayga qofkaas inuu noqdo sexoole ama jin uu la shaqaysto inta badan waa dad badbaada ah way jirayaan maxaa khatar ay ugu jiraan qofka marka hore wuxuu ku bilaabaya dadkan anfac markuu ku bilaabo oo wadi uu wadi uu wadi aw ah, meelo cululusaa la taabana raallihada dee waa meelo culculusaan la taabanay laakiin mararka qaar waa loo baahan yahi in meelaha kulkul cagta la yar qofka siduu ruqyada sharciga u wadood qofkan anfac u waxay ka geli marka shaqayso dhaqaalo ka samey markii dhaqaalo ka samey ay gasha niyadii wanaagsaneed soo isma bedelin caafimaad lagu meel wuuu tuf marka ma lagu caafimaadayo lan niyadii isbadashay oo muxuu ahaa adduunya doolay noqotay war ninkan ilaahay dartiisu awsaar hadduu asaga wax kaa heshana dee alaha ku siiyo laakiin qofkan naftan badbaadi ayuu muxuu ahaa hawshaan u bilaabay dhakhaatiirta hadda qaarkood aqoon fiican ay leeyihiin qalabna waa haystaan gacantooda waxba lagu badbaadayo maxaa yeelay niyadaba maaha qofkaan badbaadi lacag ka sameey wa markaasa hindiya ay meelo waxa laga dhacaya aan imtixaan ah laga dheday kuwa indhiga jooga kuwaan marka dambe waxaa khatar inuu usujuudo waxaa khatar waxyaaba isaga amra inuu u sameeyo hadda ka horan mxuu ahaa aan miaal idiin sheegay ama ragga qaar halkan fadhi u sheegay waxyaabaha ay sameeyaan raggan suxarada ah waxaa ka mid ah jin bay ku shaqaysanayaan oo la shaqeey caadi dad shirkad ma jiraan wada shaqaysta hadda soomaali oo wada shaqaysta caadi sidaas oo kale jin iyo insi ayaa wada shaqaysani maxaa u daliila qowluhu tabaaraka wa rabbana istamtaca bacduna bibacd rabbana istamtaca bacduna bibacd wabalagna ajalna aladii ajalta lana rabbiyow qaarkeen qaarka kale ayuu ku danaystay kusoo danaystay inta adduunka ku sugneen waa laisku danaysani waxyaabaha nin towba keenay oo sheekh xaamid aadam la yidhaah oo suudaani ah oo sixroolo ahaa markii dambena soo muslimay kayfa aslamtu le saan soo islaam gaalaan kulee kayfa aslamtu todoba cajal ayuu ka duubay oo ka yiri saacadii ziyaada ninkaas waxyaaba uu sheegay waxaa ka mid ah shaydaanka ninka u weyn oo muxuu ahaa corneylka ama janraalkiisa ayaa adiga waxau ku adi wax ka lagaama rabo waad ii sujuudin bas maalinta hal mar ii sujuudi kow salaada casarna ha tukan ama haddii aad dukata weysalaan duka bas adi shaqada intaas maa lagaa raba wax ka lagaama rabo maalintan hal mar aad ii sujuudi midda labaadna salaada casarna waa salaatulwusta la socda man faatatu salaat اlcasri faqad xabita camaluhu muttafaqu calayh qof salaad casr ay ka tagto camalkiisa wuu buray khalaas dekandakum wa wax dhan aad ku daalay salaadda casr marka wuxuu le soddon sana saas ina hadaan filaya salaad casr inaan tukan inaan mxuu ahaa weyselaan tukan baaheed alaaثiin caam soddon sano ninka inahu yaraakum huwa waqabiilu min xayu laa tarawnahum wuu idin jeeda adigu ujeedaan midda kale tashakulu samaynaya mar bisiduu iska soo dhigi mar faras iska soo dhigi mar hadda lidaalika qoliba maqli jirteen waxaan kusoo tukanaa kacbada ragga qaar odayaashu way soo gaareen nin baa mar kitaabka marka salaada casr lagu jiro ama doorka xag jiifaa markaas war sheekh maa salaada aadi kacbadaan kusoo tukana war kacbada kusoo tukana kacbada kusoo tukani maxaa yeele shaydaan baa aayar muxuu ahaa aay qaadi dhabarku saari meelahaas ku dejin u sujuudi kadibna kacbadii geyn kusoo dukan uu soo celinaya qiso dheeraa jirta hadda koley kama gaari karno horana kutubihi hore waan ku sheegnay calcumuum sheekaas waxyaaba u sheeg waxaa ka mid marka shaydaankaas wax alla waxaad u baahanta marka tasiilu kuu samaynaya kaba soo qaad qof aad dhaqaalo u haysto ayaad rabtaa inaad dhaqaalo ka daadsato qofki aad ugu jeclay ama xaaskiisii ama wiilkiisii ama gabadhiisii ama naftiisii ayaa mida loo dira marka wali adkaas muxuu ahaa shaqo ka soo qaba waa loo tegi indhaha muxuu dam laga siini dam nasal allah salama alcaafiya dam laga sii isbitaal kastoo adduunka ugu qaalisanaa jarmal meel walba gey fulan maafi shay indhihiya loogu fadhiyaa ya hadhag caadi kadibna markii aad soo daalood soo noqdood guriga soo fadhiista ayaa qalbigiisa waxaa lagu ridayaa qofkii asaga ahaa amaba qofkii isaga weligiisa ahaa qalbigiisa waa lagu ridayaa waxaad aaddaa hebel sheekh hebel axsanta sheekh hebel aad ayaa qalbigiisa lagu ridaya yaa ku rida ciidankii waswasada min shari اlwaswaasi اlkhannaas alladii waswasu ku waswasada u qaabilsanaa jira oo howlahaas maarata kuyaa qalbi ugu ridi rag maurid kadibna qofkii waaad ku taahaya iigey shee hebel shee hebel iigey shee hebel iigey shee hebel iigey shee hebel iigey ku tahay waa leela soo ordi marka u geeya marka meelaad jooga ha jooga diyaarad saar inta kala dhac ula faka meesha u geey marka loo geeyo la hordhiga aan leeya haye maxaad aragtaa waxba kamerada dan waa lagu aadila baryaha bogta social media alla helay kuaad arad si xayaysin ay ugu noqoto kadibna haye aha indhaha yaa ka saar marka iyo wax ka saaray nin baa ka saaray gacanta saa ugu hay ama waxbuu ka saari ama waxyaal u gelini waxbuu saari kadibna markii loo keena khalaas kii madaxda ahaa kii shaqadan hayay ninkan way iska warqabaan kadibna markaasuu dhawaaqaya yaa caduw allah yaa caduw wax buu akhrini aayad qur'aan akhri xadiid akhri hadal kale akhri sixir sixir sixir ku celceli jinni jinni ku celceli ku taalla waxaad sheegta sheeg wuu sheegi wax uu rabu sheegi markaasuu hal mar amar arbacati ku dhufani amaba canaanani ama siyeeli ama bax uu dhihi bag indhahu kala qaadaya qofki kadibna waxaa dhacaysa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar sheekh fulaan kadibna carabiya cajam iskugu taga waa marka ha lagu soo aruuray ninkii muxuu bixina marka dhaqaala haysta waxaa allaha boqol kun oo dollar bix hadduu rabo waa bixina ka badan u bixina wuxuu rabo bixini ummadii dhanna isagaa markaa daldalmi saasay ahaydo gabadhayda cunugay saasuu ahayo ani saasaan ahayo isagaa markaa ah waxaa weeyaan xayaysiin socotaa horta mishkiladda ikhwaanilkiraam taallo ood inaad u baraarugtaan loo baahan yahay oo cilaajkan hadda maanta socda qaybo ka mid ah laga yaabo annaga ma hubno ma hubno laakiin laga yaabo waa asaaliibta ay shayaaiinta iyo dadka sheeganaan awliyaa ullah amaba khayr sheegana ninkaas isaga ah oo sheekh xamed aadam arbi afriqiya amaba west africa ninba madaxweyne sheegto ooba soo geli raba senegal iyo nigeria iyo baniin iyo togo ilaa sudan ilaa tishaad ilaa mantiqadaas qof bar raba madaxweyne rabo wasiir waxaas maaha oon isaga u imaan jirin ma jiro isagaa loo imaan jiri sheekh xamed aadam <laughs> magarata isagaa muxuu ahaa aabbaasha u samayn jiray dhag isagana yaa la shaqaynaa rag yaa la shaqayni shayaadiintii ninkii la tartamayba dhagta la siiyaba waxaa waaya sariiru saarnaada inta ay doorasho ka dhacaysaa feeraha lagu dhufanay ama ka waaba la diliba ama codkiisa dhan waa loo soo qaadi waa loo soo xadi sanduuqiisa waa loo soo xadi inta lagu shubi laakiin maxaa ka horeya waa gaaloob waa inaad gaaloobo qofka kan wax sixra waaba gaal kan loo sixan waa inuu gaalow isna isnaadima ka bax xaaraan sixir kale oo meel u qabana ma jiro nas'al اllaha aلsalaam walcaafiya marka xulwaan kaahinka waa halkaas la socda waaye alxamdulillah caawa waa baabu sheekawa haddii afarku lix boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa haddii marba aan baabkan galnay oon caawa ay xaaladda nooca nagu dhacday kitaabkan aad socon waay hal qisaan raacinaya qisadaas maxay tahay qisadaas waxaa weeyaan si bahasha aan ugu dhammaynaba qisadaas maxay tahay sheekh shuyuukhdannaga ka mid a ah, oo hadda jooga kenya jooga oo kutubaha caqiidada noo dhigi jiray xafidahu اllah wara'aah wa janata mahwaah ayaa jaamacadda madiine wuxuu dhigan jiray kuliyat اlxadiid kuliyadda annaga aan ka soo baxnay waa oo fasl griga an ka so qaata anig sheekh umar iyo rag badan ay ka soo baxeen kuliyaddu dhigan jiray markuu dhigan jiray nin hindi ah ay isku fasal ahaayeen sheekha ii warram anigu ama noo warram anagoo badan markay isku fasal ahaayeen nin wiilkiia ah marka ii warramuu yidhi wuxuu yidhi magaalo hebel oo hindiya ah ku taalla aabbahay ayaa awliyada madax u ahaa isagaa u sarrey awliyada isagaa u sarrey kadibna maalinta sideedaadka oo loo yaqaan yowma tarwiya oo dadka ay aadayaan xajka camaashihiisa tooska loo geli ayaad magaalada ka soo baxaya wuxuu le aniga waxaan aadayaa xajki marka iyada ahna waxaa weeyaan diyaaradaha gabaabsi a iska hayan waxa lagu imaan jiri waxay ahayd baakhiraadka iyo mxu ah, doomanka lagu imaan jiri diyaaradaha gabaabsi a iska hayan maba jirin oo kale wa ninka haddaan ka hadla waa nin lixdan sano kor u dhaafe ama gaaray taqriiban marka ayadana waa nin labaatan jir iyo meelaha amaba ka yarba oo jaamacadda dhigana afartan sana ka horwa marka ninka asagaa wuxuu yidhi sheekhi wuu soo baxayaa awliyada u weynaa maalin sideedaadka ayaad magaalada ka soo baxayaa kadibna isla maalnimadaas makuu imaanayaa isla nafs alyow makuu imaanaya wuu imaanayaa dadkii xajka la gudanaya sideedaadkii sagaalaadkii yowma carafa tobanaadka oo ciidda weyneed ah ayaam m tashriiq kadibna maalin ayaam tashriiqana haf wuu soo boodi iska soo bixiyo wuxuu imaanayaa hindiya magaaladiisu imaanaya madaxa la wada qabsani marka ninkii marka muraanlah waa lagu qulquli cid ka daba hadli karta ma laha cidda xaggiisa faru fiiqdana yaa weylahu waa la adduunseejini insaca tacbiir xaaladaas iyadoo noocaasa ah, ayaa ninka asaga wuuu yidhi wiilka sheeka u warrama hadda kale nin waayeel waa un ayaa wuxuu yidhi waxaa dhacday in odaygii wafaadkii iyo geeridii ay imaaday ila nafs kastaba kullu nafsin daa'iqat اlmowt jinni mowt kaama celin kara istamtaca bacduna bibacdin wabalagnaa ajalana aladii ajalta lana wa ajashi <laughs> la qoray badhaafaay meeshiyaa la gaaray kadibna wiilkii u yeehay wuxuu dhahay kaali aan ku dardaarma dhegeyso ma ogsoonta inaan weli min awliyaa ilaahi aan ahaa oon sanad walba aan kacbada aaday ma ogsoonta haa ma hubta ahaa hawsha ayada adaan kugu wareejiyey shaqadii aan haayey bows adaa qabanaysaa markii maalinta sideedaadka la gaaro magaalada dhan fulaan ugu bax geedka noocaasoo ku yeella halkaas fadhiiso khitigaa kuu imaan doona khitiga isagaa wax alle wuxuu ku faray yeel ha ka leexan riti ayaa ku imaan doona wax alla wuxuu ku fara yeel haka leexan meeshii ugu tagay duq waa dhintay ilaahay baa yaqaana suu yeelaa saa u taallaa marka meeshii u tagay riti koraysan ayaa dig soo degay riti buubawa <laughs> wuu soo degay markaasuu yidhahaye irkab soo fuul dhag wuu koray koley afindimi kula hadlaa arabi arabi inuu yaqaan waa suuragal ma garad uul hindidana waa taqaana waa dad aad iyo aad iyo aad u cawl adag hindida waraabo wa aad u adag wa dag wuu koray wuu la buubay juuq lama dhihin markaasuu markuu badda bartameeda joog baday tani ma aqaano badweyd hindiya waa ceel kale maahan meel jaziiraduu ku deji jig markaasuu i sujuud intuu kusoo jeesto isujuud maqlaysaan iyo sujuud markaasuu yhi subxaan allah aniga waxaan allihii abuurtay ahayn uma sujuuday markaasuu yidhi aniga ayaa ilaahay gaada aabbahan anaa ilaahay u ahaa oodi caabudu jiray aniga ayaana geyn jiray muxuu ahaa kacbada rabbana istamtaca bacduna bibacdin marka sujuud markaasuu yidhi may kuma sujuuday haddaad ii sujuudi waysu yidhi halkaan baan kaaga tegi halkaan ayaan kaaga tegi markaasuu yidhi tagaad sheegi weligaan yaan lagu arkin intaan gaalnimo ku dhiman lahaa intaan gaalnimo ku dhiman lahaa halkaan aan gaajo iyo oon aan ugu dhinto ninka isaga ahaa meeshii ugu bub waa ka tagay meeshii muxuu ahaa looga tagay ilaahay qofkuu dilan baa dhimani soo ma ninka isaga ahaa kolleyba waxbuu isku soo xirxirtay mallay waxbuu dabanayey barigii usoo baxay wuu un soo lugeeyey ilaahay subxaana wa tacaala sideed bilood inay ahayd anfila haddii aanan khaldamin kadib isagoo laf iyo harag ah oo naf ku jirin ayaad magaaladii aad ka taga imaaday marka aada noolaaday ood un noolal helay kadib ayaad ummadda iskugu yeehay magaalada joogtay markaasa wuxuu yidhi aabbahay gaal ayuu ahaa shayaaniyuu caabudi jiray ha ku kadsoomina xaaladiisa noocaas ay ahayd ogaada ninka isaga ahaa ilaahay wuxuu qadaray inuu madiine imaado oo aljaamica alislaamiya bilmadiina kuliyat xadiid uu dhammeeyo oo hindiya daacinimo ugu noqdo inuu hadda nool inuu dhinta garan karo riwaayadaas yaa noo sheegay sheekheenna wuu joogaa haddii muxuu hoos lii weydiiyan waan sheegi hadda laakiin kor ahaan uma sheegaa qofkii rabo wuu tegi karaa telefonkiisa waan siini soo wareysan karaa waxaan kala jeedaa marka nacam ya waag waa bari sooma <laughs> inu barya abu ii muuqata waaya marka rabbana istamtaca bacduna bibacdi wabalagna ajalana aladii ajalta lana marka wax badan nimayahow wax badan arkaysaan oo ka iyo nabarka iyo dhulbaaxdada arkaysaan war meesha ragaa ku fadhiya wada shaqaysanay finland la daarahaya wax badan ogaada war wax badan ogaada waadna dareemi kartaan aal khalq ayaa jooga oo maanta laba iyo tobanka haddii ay muxuuaha qofkan ku akhriyaan waxbana aan dhaqaaqayn ma garateen dad maqmuuriin ah oo cid taqaana aan diin lagu aqoonin oo aqoon islaam aan lagu aqoonin oo haakada oo majaahiil ah ayaa duub weyn dhag isku soo siini kadibna markaasu waxyaaba khilaafsan shareecada ayuu samayni wixiina waxaa weya dhag yaa ka shaqayna marka yaa ka shaqayni khalaas aniga intaa igu filan waaya laa shaka kuwa mucaalijiin oo ahlukhayrna waa jiri karaan ma anfinayno waaya xadiid afar lix boqol iyo todoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi al akhbarna cabdiraxman ibn abdillahi ibn cabdilxakam wathiqa ibnu cabdillahi ibn alxakam wathiqa qala xadadana saciid ibn ciisa alkitbani mawlaahum wathiqatun faqih qaala anba'ana almufadal ibn fadala alqaadi wathiqatun fi اlxadiid n juray abdmlk bn abd jurayj an aطa bn abi rawax an ibn cabaas radi allahu tacala canhuma qala abdillah bn cabaas qaala rasul rasulka wuxu yh sl slm fii ashyaaa shayaalo gudahood uu ka hadlaayey xaramaha nabigu xaaraan yeelay gudaheeda wuxuu ku sheegay wahamanu اlkalbi eyga lacagtiisa ayadna nabigeen waxyaabaha uu diiday uu xaaraan yeelay ka midta weyaan mastuniya waxyaabaha lasoo istinooday oo lasoo reebay oonan muxuu ahaa lacagtooda la cuni kara ayuu baabkan u baabay xadidka afar kun lix boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadis saxiixa qaala imaam النasai alي mt abarna ibrahim bn xasan alkhacmi waثiqa qaala ambana xajaaj ibn maxamed alcawr waثiqaة tabtun lakinahu اkhtalata fi akhiri cumrihi lama qadima qabla mowtihi bialaa siniina can xamaad ibn slmة waثiqaة cabid can abi zubayr moxamed bn muslim tadris saduq yudalis can jaabir bn cabdillah radi allahu ta anuma ana rasul rasulka sl sl nah wuxuu diiday can amn اkalbi eyga lacagtiisa iyo sinawr sinawr sinawr maxaa ya yanyurt ilaa ilaa kalba saydin eyga ugaarta ma oyane qaala abu cabdiraحman wuxuu yidhi hada munkar xadiidkan waa munkar munkar maxaad ma taqaanaan matnigiisa munkar weyaan axaadiis kale oo saan sheegtay dabamaray xadiidka ama baabka saddex iyo sagaashanaad baabu bay اkhinziir doofaarka in la ayuu baabkan u baab yahay ma banaan ya haba sheegintaas xadika afar kun lix boqol iyo sagaal iyo lixdanaad marka khinziir laga hadla daawooyin badan daawooyin badan khinziiraa ku jira colgeet bahlaan afka lagu cadiyeysto waxyaaba ka mid a ah, khinziiraa ku jira kremyada khinziiraa ku jira saabuunada qaarkood khinziiraa ku jira kullina inaad khinziir ku jira waa ku qoranta aday ku taala marka iska raadi oo iska fiir ama iska fiirin koodhad ay leeyihiin nambaro gooni ah ay leeyihiin ragga yaqaano way fadhiyaan shaki ma laha way inoo sheegi karaan koodharka hadda macruufka oo la yaqaano qaarkood waxaa weeyaan b forty six ma ahayd ragga yaqaan hanoo sheegeen ani kolleyba waa lii sheeg sheegay marka waa koodh baa ah ku jira daawooyinka qaar oo xanuunada qaarkood loo isticmaalo but khinziira ka buuxa marka xagga ha lagu turo waxaas kulaa la iska ilaaliyo khansiirka annaga moogtahay khansiirkuna uma badno laakiin waxaa aad u yaqaano dadka walaaleheno muxuu ahaa lukhayrka aho yurub iyo maraykanku nool dadkaas marka mararka qaar ay ku arkaan daawooyinka qaar amaba cunooyinka qaar madax un qabsanayaan warma waalatay madaxaada miyaa la galay maxayse wax kaa yihiin oo alleyka alla waxba kama ogin annagu aba noola kena iska cunaaba waxba kama ogin ha la eego hana laga barta googolka haddii lagu qoro koodharka iyo nambarada waxyaabaha khansiirka kulli waad ka helaysa hadda dadku qorto intaad fadhid xadيث aفar kun لح بqل iyo sagaل iy لحdanaad wa xadيث صحيح qال الimaم نس أخبر qtay بن سعيد qال xdثna لyt بن سعد عن يزيد بن أبي xبيب الأزدي وثقة فقيه وkاna يursل عن طاa بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى أنه جابر سمع wxuu ka mقل رsu rsulka صل sلم يقل isagoo le cاam الفتح sanadkii maka wahuwa bimakata sanadkii maka la furtay wahuwa bimakata isagoo maka jooga ina allaha alla weyne iyo warasuul rasuulkiisa xarama wuxuu xaaraam yeelay amay xaaraam yeeleen beyca alkhamri khamrada in la iibiyo iwalmeytata baktigii iwalkhinziiri doofaarkii iwalasnaami asnaamtii faqiila waxaa liya rasul rasuulka allow ara'ayta bal ka warran shuxuuma almeytati bakhtiga eh, baruurteeda ama cadiinteeda fa innahu shaxmiga iyo cadiinta yutlaa waxaa lagu dharoobaa oo lagu subkaa biha iyada asufunu doomanka iyo waxyaabahan muxuua maraakiibta wayudahanu wayudhanu waxaa lagu subkaa biha iyada aljuluudu harkihii harkahan oo ka samaysan eh, eh, ka samay ama halka cafwan harkaha ka samaysan harkaha ama harkaha caadiga wayastasbixu biha waxaa faanuusaysa oo faanuus ahaan u isticmaala iyo nal ahaan annaasu dadkii fa qaala rasulkan wuxu sal slm laa maya huwa isaga oo shaxmigaas iyo cadiintaas iyo baruurtaas bakhtiga xaraamun waa xaaraam wa rasul rasulka wuxu yiri sal slm qaatala allah alweyne eh, qaatala allaahu allaha naclado alyahuuda yahuud ina allaha alla weyne caza wajal lamaa goortii xarama waxaa ka xarameen calayhim korkooda shuxuumahaa cadiinteeda jamaluhu way dhalaaliyeen uma intaa kadib baacuhu way iibiyeen fa akaluu waxay odhan amanahu lacagtiisii <laughs> annaga marka dad waxaa arkaysaa aanan khamro iyo wax u dhowaanaynin iyo waxyaabaha muxaramaadka laakiin ka shaqaysanaan waa cunayaan marka si fiican bay cunayaan waliba ay ka dhagayaan baabu bici daraabi اljamali ritiga abaahintiisa ood hasha abaahiyo abaahintaas in waxaa weeyaan la iibiyo oo lacag lagu qaata ayuu baabkan baabiya ma banaay ma banaana ma banaana ritiga hasha uu abaahini in lacag lagu qaato oo minadiisaas xoolo lagu qaato ma banaano xadiiska afar kun intaas weyan axaadiis saa kulligeed xadiiska afar kun lix boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alay amt akbarna ibrahim alxasan alxajaaj ibn xamd alacwar qa xadana ibnu jurayj qaal abarnii abu zubayr ragga waa raggaan soo wada marnay anahu abu zubayr samca wuxuu ka maqlay jabir bn cabdillah radi allah ta qul isagoo le nahaa wuxuu diiday rasul rasulka sal sl can bayci daraabi ljamali ritiga qoorsigiisa ama ritiga muxuu aha biyihiisa uu ugu galmooni hasha nabigeenna wuu diiday cala sl slam in la iibiyo wa can beyc ilmaai biyaha in la iibiyona waa diiday xaligan soo marnay wa beyc ilardi aradi lilxari in la beerto awgeed loo gadana waxaa weeyaan wuu diiday yabiicu rajulu qofku wuxuu iibinaa ardahu arladiisi iyo wamaahu biyihiisi facan daalika arrinkaas ayuu nahaa annabiyu nabigeenna diiday baabu lmusaaraca markaan soo marayna iyo musaabane iyo muxuu ahaa mukhaabara iyo muxaaqalo iyo baabkaas ku soo marnay hadda kuma noqonin xadidka afar kun lix boqol iyo iyo baabulmaa'ina waan soo marnay fadl maa'iga waa tii aan soo maraynay arbacadii xadidka afar kun lix boqol iyo ko iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام أصحاب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي وياني عن علي بن الحكم البناني وثقة ضعفه الذي بلا حجة xuja xa imamku taxwiili dib uu soo bilaabay xadidka وأنbأna xumayd ibn sacdة wa saduq qala xadaثna cabdالwariث ibn saciid alcambri wahiqaة tabtn rumya bاlqadr can cali bn xakm can naafic can bni cumar radi الlahu ta anهuma raxima jamiع الruwaat qalu cbdulahi bn cumar nahaa wuxuu diiday rasul rasulka sal slm wuxuu diiday rasuulkeena alayh slat slam can casbi اlfaxli ritiga biyahiisa amaba ritiga in hasha uu muxuu ahaa loo qabto oo waxaa weeyaan uu uurayo biyahaas iyada in lacag iyo lacag mxuu ahaa ama la iibiyo nabigeena wuu diiday calayhi الsalaaةu wasalaam xadidka afar kun lix boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadis saxiixa qala imam akhbarna asma ibn fadl النysابور واثقة قال xدثنا يحيى بن آدم القريشي واثقة xافظ فاضل عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي واثقة قال xدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث القريشي واثقة عن أنس بن مالك khاadم رsuل الله صل سلم رضي الله عنه قال وxuu yihi أنس بن مالك جاء رaجuل baa yimid oo min بني sacq axadi beni kilaab reer beni kilaab waxaa weya jilib ka tirsan ayuu ka mid yahay sacqigaas ilaa rasul rasulka ayub sal slm fasa'alahu markaasuu nabigeena weydiiy can casbi اfaxli ritiga biyihiisa in la iibiyo fanahaahu can dalik arrinkaas nabigeena u diiday sal slm faqala wuxuu yidhi qaaladaas marka ina anaga nukrimu waan karamayna dadka calaa dalik arrinkaas ikraam ayaan ku bixinaa hadalkaas yaa iskale qaaladaas yaa iskale ninki baa dhihi saasay u badanto allahu aclam soo fiirisha cali soo hubi waay xadiidka afar kun lix boqol iyo labiiyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasir alayh sala akhuna moxamed bashaar wa bundaar moxamed ibn jacfar weeyaan can moxamed ibn jacfar waa gundar qaala xaddaana shucba waa imaamkii can muqiira ibn maqsim addabi waa iqatu mutqinu ila anahu yudalis qaala samictu ibn abi nucm cabdiraxmaan ibn abi nucm albajali waa saduuq qaala samictu abaa hurayra yaquul isagoo ayaan ka maqlay radia allahu taala anha wuxuu diiday rasul rasulka sal slm can kasbi alxajaam ninka toobinka sameeya wuxuu kasabkiisa waa waa taqaana sida raajix inay bannaanta weeyaan wa can hamin kalbi eyga muxuu ahaa lacagtiisa wa can casbi alfaxli ritiga awrka iyo ritiga hasha loo qabani qabashadaas iyo muxuu ahaa riminta uu rimini in wax lagu qaata nabigeena ugu diiday sal sl xadidka afar kun lix boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي عليه أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي وثيقة قال حدثنا محمد جعفر وغندر قال حدثنا سفيان عن الشام بن عروة عن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحيد أبو سعيد وسعد بن مالك بن سنان نهى وحود رسول رسولك صلى الله عليه وسلم عن أسب الفعل الرتقى به سئن لإبي ودي ربي صلى الله عليه وسلم حديث كفر كل لحب قليو شن تضبطنا طول بين عشر كان عاو إن شاء الله تبارك وتعالى وحديث صحيح ما قبله قال الإمام النسائي عليه أخبرنا واسم بن عبد العلاء الأسدي واثقة قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل الضبي عن الأعمش عن أبي حازم أبو حازم الأشجعي وسلماني الكوفي واثقة قال وحيري nahaa wuxuu diiday rasul rasulk a sal slm wuxuu diiday can haman kalbi eyga lacagtiisa iyo wa casbi lfacli ritiga biyihiisa in la iibiyo xadiidka marka waa mursal wuxuu saxiix ku noqonaa xadiidka hore hada wallahu aclam wsal اllah wslm abdi rasul mustafa